الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثلاثون حديث كصدنات مروي عن أبي ثعلبة الخشني أبي ثعلبة صحابي لورنجري الخشني jurthuune bnu naashir magaciisu ahaa radia allaahu canh kunyadiisii iyo magaciisii yuu musanifku isugu daray can rasuulillaahi uu ka warinhayo sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeye farada ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeye farada wuu waajibiyey faraa'ida acmaal oo faraa'id ah waajib ah ayuu ilaahay idinku farad yeelo idinku qadaray falaa tudayicuuhaa faraa-isha ha dayacina waxadda wuu sohodimeeyey ilaahay xuduudan sohodimuu ilaahay idiin sameeyey falaa tactaduuhaa sohodimaha ha tallaabina waxarama ilaahay wuu xarimay ashyaa'a sheeyaalana ilaahay wuu xarimay falaa tantahikuuha ha qararinina waxna ilaahay uu idinka xarimay uu idinka manciyey ha isku taataabanina wasakata baadle markaas wuu ka wuu ka afaystay can ashyaa sheeyaalana ilaahay wuu ka afaystay baadle markaas raxmatan lakum naxariis uu ilaahay idinka idin naxariisanaya darteed yuu ashyaana uu iska daayay oo idinkama naxarimin idinmana xalilin yacnihii idinkamana xarim idinkumana waajibinin xukunkeediibaa laydinma caddaynin waa laga aamusay raxmatan lakum naxariis idinka laydiin naxariisan hayo kaasuuna ilaahay ashyaadaa uga istaagay hayra nisyaanin wamaa kaana rabbuka nasiya ilaahay miduu halmaamo ma ah halmaan la-aantii yaa ashyaana waajib bay idinku tahay la imaada aan laydin dhihin ashyaana xaaraan bay idinka yihiin ka istaaga aan laydin dhihin naxariis idinka dartiin laydin naxariisan hayaa li e, falaa tabxauu ha baarbaarina canhaa ashyaadaas idinku ha findhacelinina idinku ha dabagelinina ha findhacelinina ha xuuraamina tartiib idinku ha xululanina ha xuuraamine aayar baad le markaas ka istaagaa la yidhi haadaa xadiiun xasanu rawaahu daara qudniyu waayruh daaraqudniyo ayrkii baa soo saaray marka xadiidkan ahayd wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay faradyaal buu idinku faradyeela hadayacena faraaishu haddee way badan tahay intaan inagu dareensannahay oo kitaabka ilaahay lagu caddeey ama sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam lagu caddeey ama ijmaaca muslimiintiiba waade markaa ku sugnaaday ijmaaca muslimiintuba wuxuu cuskan hayaa asagu duur cidlaa iskama istaagahay ayagaa unbuu u laaban eh lagu caddeey way fara badan tahay qaar fardu cayna oon dareensannahay salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajkii iyo inay fardu cayn yihiin kulli aynu wada garanhayno iyo qaar fardu kifaaye ah fardu kifaaye ah oo dadkii qayb hadday qabtaan qaybtii kale uu dembigu ka dhace sida janaazadii iyo waad marka aastaankii meydkii iyo wixii lamid ah marka intaba faraaisha inaan la dayicin baa loo baahan yahay ilaahay wuxuu inoogu farad yeelay ma aha asagu inuuba markaas in lagu dangudanhayo ilan sayidku addoonkiisa markuu shaqo u dirsado shaqadaas asagaa ku dangudanhaya ama xoolaha ii soo qabo ama adeeggaa ii soo qabo ama shaqadaas baad iikan wax la cuna wax ii soo waxe ama gurigan ii dhis asagaa ku dangaarahayo ilaahay asaga kuguma dangaarahayo adiga maslaxadaadi mu kugu farad yeelay adduuniya akhraba sheegan inku anfacahay kaasuu ilahay kugu farad yeelay ee adigu hadda yacel adinbuu nacmadiisu kuusoo laabane in allaha ilaahay tacaala sarreeye farada wuxuu farad yeeloo waajibiyey faraaida ashyaalo faraaid ah oo laynagu dulqadaray oo waajib ah falaa tudayicuuhaa war hadayacina nin walaba faradka ilahay amarka ilaahay aad diiddo waxaa meeshaa lambarkowba ka muuqan aabayeel la-aan inaba amarkiisa aadan dan ka salaadu ilahay kugu farad yeelay soonku kugu farad yeelay iyo cibaadaadkii haddii aad dan ka geli weydo amarka ilaahay agtaada inuu aada uga fudud yahay oodan inna ilaahay ictibaarinhaynin ahay inuu hawin agtaada ilaahay uu ka yahay amarkiisu oon ilaahay kuna weynayn baa ka muuqanaysa hadduu allah uu agtaada ka weyn yahay amarkiisuna agtaada uu ka weynaan lahaa naftaadu marka waxay keli karto inaad baadle marka hawadaadu ay kaa qaalib noqoto oo yacni aada hogaamin weydo ma ayna dhacdeen ma ayna dhacdeen baale ilaahay wuu soo sohdimeeye xuduudan falaa tactaduuha ha tallaabinaa laydhi xuduudda sharcigu dhowr macnaa lagu idlaaqaa mar waxaa lagu idlaaqaa waayo xuduuddii waaya ahayd cuquubaadka qadaran oo ilaahay ugu tala galay inuu ruuxii xadkaa galana haddiiba dembigaa ruuxii galo xadkaa lagu fuliyo in dembigiisa lagu dhaafo kafaaraad kuwa dambe oon aan ciqaab aan aan ku dhicin dembigaana oo ciqaabka arkana inay u noqoto zawaajir oy ka reebaan way u ka reebtoonaado alxuduudu zawaajiru wa jawaabiru zawaajir weeye oo hadduu arka baadi markaa dadkan fusaqadii iyo dadkii uuna ku fillayn caqligooda iyo cilmigooda markaas waxgalnimadoodu inay xumaanta ka reebto dadkaynan ku filayn hadday arkaan ninkii wax dilo in la dili way ka istaagahayaan alxuduudu zawaajiru wey way ka istaagahayaan walakum fi lqisaasi xayaatun hadday arkaan nin alla ninkiiba le khamro taabta in siddeetan ama afartan ulood lagu lagu dhufanhayo nin alla ninkii waxada gacantii gam in laga siinhayo nin alla ninkii zinaysta boqol ulood lagu dhufanayo laba sano oo la cayriyo ama mehe dhagaxba lagu dilahayo way ka istaagahayaan dadkii kale aan ku dhicin baa ka istaagi ninkii ku dhacayna haddii lagu fuliyo haddii lagu fuliyo asagina waxay u noqonaysaa jawaabir alxuduudu kafaaraat suu nabigu yili alayh isalaatu wasalaam kafaaraad bay noqonaysaa welidaaba haddii loogu talagalay in lagu ilaaliyo diintii marka xuduudda waa sahodin diintii lagu ilaalinayo ninkii diinta ku ciyaara man badla diinahu faqtuluuhu dila lilah jihaadkii waxa loo diiday waa diinta lagu ilaalinaya naftiisii ninkii waa naf dila oo macnaha naftii bani aadamka ilaahay baa markuu ilaaliya macsuumka ninkii ku ciyaara dila layidha isagana baa walakum fi lqisaasi xayaatun nafti baa lagu ilaalinhayaabaa ninka caqligii ilaahay ugu talagalay bani aadamka uu kaga soocay xayawaankan kale ninkii ku ciyaara halla ulayaa la yidhi baad Eh, ninkii khamre caba ha lagu dhufto waa de ulood waayo ha lagu dhuftaa la yii waa adugu wakaas xuduudda noocaas ah marka xuduudda waa lagu idlaaqaa xadiidka in looga jeedana aad bay suuragal u tahay culimmadu inta ay waxaynayaan kolkaa waxay noqonaysaa waa xadda wuu idiin xadeeya ilaahay xuduuddan sohdimo ee falaa tactaduuha tallaabina miaal ruuxii zinaystay oo ruux baad nikaax muxsan aan ahayn boqol ulood miatu jaldin wa taqriibu caamin aahay taqriib can sanatayn ba haddaan afkaga dhacan marin wa taqriibu caamin sanad oo la masaafuriyo soo looma jidaynin ma dheere ad ma ha gudbinin boqol baa layidhi boqol kale aad ku darsato ama boqol iyo labaatan baad ku dhufato lama ogolo baad markaa lama rabo aahay nim aan gelin inaad ayadii ku dhufatana lama rabo xadki ilaahay oo kuu sameeyey haddii xadkaas imaamku uu mar soo gaadho isagu ma cafin karo lagamana ergeyn karabaad xuduudaas atashtacu fii xuduud illahi tu nabigu yiri alay lagama ergeyn karabaad marka siduu ilahay u jiday in loo fuliyo un weyabaad marka haddii taa loo jeedo marka inaan xuduudda si uun intuu ilahay ka dhigan lagu dhigay yay u baahan tahay baad waa jira tacsiir culimada qaarkood meelaha qaarkood ama saxaabadiiba ay sameeyeen oo ka dheeraada waa iska jirtaa laakiin waa inaan la tallaabin waxaa kaloo suuragal ah ilan xuduudda waxaa kaloo lagu idlaaqaa oo sharcigu ku idlaaqaa nawaahida shayga la yska reebo bas shayga la yska reebo oo manhiyu canhuga keliya iyadana xuduud waa la yidhaahdaa oo muxaramaadkii la iska xarimhaya kolkiiba de marka taa la yidhaahdo hadda xadiidka inaan taa looga jeedin jumladan dunbaa tusin ba la yidhi waxarama ashyaa falaa tantahikuuha ilaan ka taa danbaa tusin ba la ah, inaan taa looga jeedin taa marka waa midda laga cabiro oo qur'aanku ka cabirhayo tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha taasi waa xuduud ilaahay ha u dhowaanina macnaha waxyaadii ilahi idinka harrami kolkii zinadii laga sheekeeyo kolkii laga sheega qatlu nafsigii kolkii laga sheega aklu maali waayo marka yataama kuwii noocaas oo kaleeta aha oo layska reebay tilka xuduudullahi falaa taqrabuha inaad kuwa dhacdaan iska badaaye haba u dhowaanina lini falaa taqrabuuha waxaa kale oo xuduuddii lagu idlaaqaa mid ka wada caamsan oo ah wax alla wuxuu ilaahay uu kuu jideeyey oo qaarna farad oo kuu dira farad oo ha ka tegin uu ku yidhi qaarna uu kaa reebay manhiyo canhugii ah oo uu yidhi baade ha u dhowaanin kulli isku jirkoodaa guud ayadana waa lagu idlaaqaa marka xadiidkii in looga jeedana waa iska suuragal marka jumladii ka horraysay ahaa farada faraa'ida falaa tudayicuhaa wa xarama ashyaa ka dambe falaa tantahikuuhaa waxay noqonaysaa inay marka tani ka caamsan tahay inay ka caamsan tahay kaasay noqonay jumladay noqonaysaa iyaduna waa suuragal baad waxadda ilaahay wuu sohrimeeye xuduudan falaa tactaduuha wa xarama ashyaaa shayaalana ilaahay wuu idinka xarimay ee falaa tantahikuuha ha qararinina wax alla wuxuu ilaahay kaa xarimay mafsadaa kugu jirta la shak mafsadoon baa ku jirta wuxuu ilahay nooga xarimay dan gaaro asagu ku lehay waan soo marray alaa ina likulli malikin ximan wa ina xima allahi maxaarimuh waay markaas ilaahay ximihiisu waada waa wuxuu idinka xarimay ah, uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka inuu asagu ilaashan hayo oo sidii inaga mid naga mid ah gurigiisii ama aslaaxiisii ama beertiisiiyo biyihiisii reerkiisiiyo islaantiisii u ilaashanhayo inuu ilaahay u ilaashan ujeeddadu ma ahabaad adigay mafsada kugu jirtaa adduun iyo aakhira labadaba ama aakhiro ama adduunka tay dooniba ha ahaatee mafsado adig kugu jirta muu ilahay kaaga reebahaya marka ha u dhowaanina baad waxarama ashyaaa falaa tantahikuuha wasakata can ashyaaa raxmatan lakum ilaahay ashyaana waa idinka xaaraanna muna dhihin waa idin ku wuu ka aamusaa raxmatan lakum hayra nisyaanin mid aan halmaansanayno xaaluu yahay ilaahay ee falaa tabxauu canha ha baarbaarina ashyaadan marka la leeyahay ila shay aan xugun lahayn lama helahaye ha ilaahay baa ka aamusae culimada qaarkood marka waxay leeyihin xadiidku wuxuu khaas ku yahay waktiguu nabigu noolaa sala allahu calayhi wasalam macnaha jumladani oo waktiguu nabigu noolaa waxyigaa socday waxna waa la xarimahay waxna waa la waajibinhay sidaa darteed shayguu nabigu idin caddeeyo inuu waajib yahay la imaada shayguu nabigu idin caddeey inuu xaaraam yahay ka hadha ha sii hor ordina shareecada eh shaygii kaleo laga aamusayna idinku ha baarbaalina shaygani ma waajibba shaygani ma sunna shaygani ma xaaraamba muxuu ha hor ordina ilaan waa ku nabigu laha calayhi salaatu wasalaam ummaddan waxaa ugu jurmi weyn ugu dembi weyn jariimo iyo culays baad loo geysta ummadda waxaa ugu weynan badan nin asaga dartii ummadda waxaan ka xaaraan ahayn looga xarimay intuu baarbaaray ama weydiiyey ama wax uu baciyey baa marka la yidhi kaba joogsada waxaas haba u dhowaanine ninkaasaa u jurmin weyn baa la marka zamankii nabiga alayh salaatu wasalaam daruunii maa taraktukum nabiga alayh salaatu wasalaam war iddaaya intaan anigu idinka tegahayo oo aanan aniguba alle wax idinku soo qaadqaadaynin saxaabigii ku celceliya xajku ma waajib ba sanadkii la arka sanadkii la arka ma waajib oo aamusay sanadkii la arka ma waajib war haa haddaan idhaahdo sanadkii la arka ma waajib ilaha mana aydaan karteen ee iga daaya baadhbaarka badan nabigu calayh salaatu wasalaam sanadkii hal marun cumriga hal marun buu waajib la yidhi waad baxtiga badan taa marka zamankii nabiga laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum ashyaa haddii la idin muujiyo idin xumaan gelin haya ha sii baadhbaadhin mid baa wuxuu le ya rasuulalahi aabbahay xaggee jira aabbaha iga dhintay ma ku jira mise jann abuuka fi naar baa layihi marka adu shaqadii kuxumaagel muxuu qabanaya ayna abi ya rasuul allah abuuka baa la yidhahd marka ashyaada noocaas oo kaleeto ah ha baarbaarina xadiidka marka intaa jumlada looga jeeda culimada qaarkood bashe culimada qaarkoodna waa xadidku waa ka caamsan yahay taas waa ka ha soo galo laakiin bacda nabiyina sala allahu alayh wasalam oo waa maxay ashyaadan ilaan waxaa u asala la yidhi ashyaada culimada qaarkood waa ijmac bay laakiin waa hadal waa ku jiraa bay ashyaada waxaa u asal ah waa ibaaxa oo shaygii sharcigu uusan inagu waajibinin ama shaygii sharcigubaada uuna inaga xarimin oo taxriimkiisa uuna la baashirin inuu mubaax yahay asalkii siduu ahaan jiray markiisii horeba qabla wuruudi sharci inuu baade marka mubaax yahay baan ugu dhaqmaynaa mar hadday saa tahay shay baarbaaritaan zaa'id ah oo shaygii sharcigu waajibiyey ama xarimay ama yacnihii baa xukunkiisa linoo caddeeyey waxaan ka ahayn inay waxyaalo uun xeel la baarbaaro oo lagu mashquulo ahay tacamuq xeel dheer oo wax ah hebel iyo hebel maxaa farqa u dhexay ugaadhan hadda bal garanugta soo raadi haye meesheebu hebel ka shabah xukunkeeda xaggee lagu caddeeyey arrimayna xalaal ahayn weligii un sii dabagal sii wadwad hebel iyo hebel maxaa garanuugtiiyo cawlebaryo cadda maxaa u dhexeeya farqigeen isku mid maahe waa kane mid xukunkii loogama qiyaasan karo wax bad noocan lagu mashqu wax lagu mashquulo aan oo yar yar oo faariqa inuu ruuxan ku mashquulo halikal mutanaadicuuna nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwa baadee markaas galgalka badan oo baadee marka way halaagsameen waa macnayda waxaa kaloo suuragalo isna iska soo geli baa la yidhi waxyaalaha haybiyaadka ah oo inagu hadda aynaan kuba ogaan karin adduunkan inaad ku mashquulsho bale kolka dambe laga yaabaa shaydaan inuu ku waayo markaas meesha uu ku dhexgalo oo baadle markaa cibaadadaada iyo caqiidadaadii bay kaa xumaan oo waa nabigu laha calayh isalaatu wasalaam eh, xadiidkiisa xaynka shaydaankaa kuu iman haya mitaal ahaan samada abuuray alla abuuray ardada abuuray alla abuuray badi yaa bari wuxuu ku waday ku abuuray alla abuuray yaa ilaahay abuuray meeshaas kula hokansanaya ilaan kolkaas sii daba socotay baan yaa ilaahay abuuray haddii heerka mar haddaad gaadho istaag acuudu billahi min ashaytan haddii sii daba socone acuudu billahi min ashayaan rajiim ilaa ilaahay yaa abuuray ma isagaa is abuuray see ku abuurmay haddaad waxaa sii dabagal gasho adaaba halaagsan oo inaad ogaataa meel aad ogaan karta ma ah waa meel kaa awood badan oo tabartaadi maskaxdaada iyo caqlaada una keeni karin ka istaag acuudu billahi min ashayaan rajiim dabin buu kula wadaayba walidaalika marka maxaa la yidhi tafakaruu baad marka fii khalq illah makhluuqaadka ilahay ku fafakira walaa tatafakkaruu fi lkhaaliq allah baad marka ha ku fikirin ilahay abbow xaqiiqadiisa inaad ogaatin iyo aad ku mashquusho waa khatar inteeda le haddii kale xataa qaybiyaadkii kale haddaad baadle jannadii iyo waadle naartii iyo waadle waxaan laga sheekay wax qaybiyaadkii ahaa oo maqal mooyaan haba yaraate eh qiyaas aan lagu keeni karin haddaad iyada laftooda raaraadisad ku mashquusho la mid wey lamid wey marka waxyaalaha qaybiyaadkahana wixii aad ku aragta unbaad le khabarkii cad mahayne waxa kale in mashquula ma ahabaan falaa tabxau canha hada xadiiu xasanu rawaahu daar qudniy waayru alxadiiu alxaadi wahalaaثuun xadiidka kow iyo soddonaad marwiyun can abilcabaas abilcabaas ninkii kunyadiisa la odhan jiray sahl bni sacdin asaacidiy radia allaahu canh magaciisa waa laga magaciisii horea laga bedelay baan eh, nabigu nabigu aleyh isalaatu wasalaam waa ka bedeli jiray saxaabada ninka magaxun lagu arko xasni eh, iyo waayo markaas waayo xarbi iyo magacyada noocaas oo kaleeta ah magacyada ninkii laleh waa laga bedeli jiray war sahli baa tahay maxaa kaa dhigay baad markaas magacan oo adag u yeelay sahli ibnu sacdi baa asaacidiy radia allahu canhu qaala sahl baa marka wuxuu yidhi jaaa rajulun nin baa yimid ila nabiyi buu u yimid sal allahu calayh wasalam faqaala rajulkii wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow dullanii itusi calaa camalin camal itusi camalkaasoo idaa caamiltuhu markaan ku dhaqmo oon la imaado axabaniy allaahu ilaahay uu i jeclaanhayo wa axabaniya annaasu dadkuna ay u jeclaanhayaan waa arrin aad u culus wax allana kugu jeclaan aadamigii o dhanna baad ay kaaga raadi noqon allana kaaga raadi noqon ahay ma dhowowooda markaas faqaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam izhad fi dunyaa adduunyada intaad joogto zaahid noqo adduunya yayna ku kadini yuxibuka allah ilaahay baa ku jeclaan allah kaa raadli noqon allah kuu nacmayn kaa raadli noqonoo ku jeclaane waayo markaas adduunyadii uun yana ku lugoyni washad haddana ka zaahid fii maa cinda annaasi waxa dadka agtooda ku sugan gacmaha dadka waxa ku jira ayadana indhaha ka laabo yuxibuka annaasu dadku way ku jeclaan hayaan hada xadiiun xasanu rawaahu ibnu maaja waayruhu biasaniida xasana taxsiinkaasi inuu wada xasanu liayrihi yahay kaasa culimadu waada u badiyaan marka xadiidku axaadiidta baade marka ugu caansana qawaacidda uu guudiyu ka mid yahay laba wasyo oo khatar ah yuu nabigu baade markaas eh, yuu tusiyey baade marka saxaabiga ilahay inuu ku jeclaada ma dooniha adduunka zaahir ku noqo Eh, inuu dadku ku jeclaada ma doonaha waxay gacanta ku hayaan uda eh, inay ku jeclaadaan haddaa dooni intana lagu soo koobay laakiin haddee warkani war sahlan ma ah islan fi dunyaa macno weyn baa ku dhex jira oo ku hoos jira uhdiga adduunka eh, wadaadada barkood baa waxay dhahdaan waxaa la ishad fi dunya ishad can dunya laba dhig ishad can dunya ishad fi dunya waa isku macno laba macno ma kala leh Eh, zahida can dunya zahida fi dunya fida inta badan <laughs> zahida ku tallaabtahay waa isku macno eh, laba macno tanna can ay tahay tanna ay fi tahay oo adduunyada ku dhex baa la yidhi oo waa fidii darifidahyd ee can ka haajid taa waa luqada min xayu waayo marka luqa yaynan macnaha <clears throat> yaynan u dareensanayn ma ah laba kale macno ma ah adduunyada marka zuhdigeedu waa hal une laba kale lama kala rabo marka adduunyada zuhdigeedu horta adduunyada in la ogaado oo ruuxu adduunyadu waxay tahay uu dareemo taasaa inuu zaahid noqdo u sabab noqon oo ka dhalan baa liiri waxa saamaynhaya horta awalan ruuxu adduunyadan inuubaad marka bal ictibaariyo oo waxay tahay ogaado yaqiinna qalbigiisa laga helo taasaa ugu sabab noqonaysa zuhdigaa layidhi kaasaa zuhdiga baadle marka ugu sabab noqon adduunyadu maxay tahay waxaa in badan dhacda culimaduna in badan ay soo qaadaan adduunyadan aan joogin allah xumaa zamankan aan joogin adduunyadan aan joogin zamankani habeenkan iyo maalintan iyo sanadahani kuwo dembi galay ma ah ilaahay aadamitoona midna mayna ka gelin ayagu siduu ilaahay ugu talagalay unbay ku socdaan wahuwa aladii jacala leyla wnahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura habeenkaa iyo maalinkaa isdaba socod oo saa isula cirbinhay adigaa lagugu talagalay inaad bado marka aad ka faa'idaysato adduunya akhra labadiina ka adaa lagugu talagalay inuu ku baraarujiyo bal yoom kasta wuxuu ku leeyahay hallayidhi iska badaa inu wax ku yeelhaye wuu ku baraarujin calaa lisaanil calaa lisaanil xaalbal yoom kasta wuxuu ku leeyahay ana yowmun jadiid wa calaa camalika shahiid fakhtanimnii fa innii laa acuudu ilaa yowmi alqiyaama war maanta waan cosbahay dib dambena uma soo noqon doono iga faa'iidayso dib dambe uma soo noqon doono war iga waana kugu makhraati kaci anu cusub baan ahay waan ku makhraati kaci war iga faa'iidayso ma soo noqon doone qiyaamadun baa lagu soo celin doonaa marka lagu xisaabin hayabaa marka zamanku asagubaade markaas ma gelin dembi welidaa imaam shaafici dadku weligood soo ahaan jireen dadkii alla zamankaanaga xun oo salafkii bay ahaayeen maxay zaman xun ay ka arkeen laakiin nabiga calay salatu salaam waqtigu joogayn bayna la mid ahay oo ilan zamanba zamanku ka dambeeyey maa min yowmin ilaa waladii bacdahu sharun minhu dii baa iska jirta markaasaa wuxuu yidhi imaamu shaafici naciibu zamanana waalcaybu fiina wamaa lizamanina caybun siwaana wanahju da zamana bigayri dembin walow nadaqa zamaanu lanaa hajaanaabu uba nacay doonaayo wuxuu yidhi naciibu zamanana zamanka annagaan caabeyn hayna alla maalmahani xuma alla sanadani xuma alla kani muxuu yahay walcaybu fiina ceebtu waa anaga zamanka ma ah walcaybu fiina ceebtu waa anaga nagu dhex sugan tahay wamaa lizamaanina caybun zamanka anagu ceeb lagu ah ambaareeyo ma leh waayo markaa ilaa anaga mooyeen siwaana wamaa lizamaanina caybun siwaana waxa dhibka iyo zamanka in la cay ama la keena waa anaga um. ee asaga xaggiisa wax ka yimid ma wanahju da zamaana biqayri dembin zamankan waan caynhaynaa buui dambilaaan goormuu zamanku dambi galay walow nadaqa zamaanu lanaa hajaana zamanku hadduu hadli lahaa wuu nacayla wuu hadli doonaa wuu nacay doonaa wuu makhraati ka codoonaa zamanku bilaa shaki wacalaa camalika shahiidun waa iman doontaa in sha allahu tacaala marka zamanku sidaasuunan asagu makaankuna kadalika aan joogno asaguna wax dembi a ma leh bal asaguna wuu nagu makhraati ka codoonaa ida zilzilat اlardu zilzaalaha waqrajat ilardu afqaalaha waqaala linsaanu maa laha yowmaidin tuxadiu ahbaaraha biana rabbaka awxaa laha midna ayagu asagoo idin alla dembi ma gelin waxyaalahan ilaahay ugu talagalay baade markaas koonkan uu duldhigay oo hadday bad hadday tahay berri xayawaan nicmooyinkan faraha badan adduunyada lacaayi waxaan la sheegin ayagana ma ah waxaa loogu talagalay inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa linabluwahum ayuhum axsanu camalan innagaa lanagu waxaynhayaa dooggan iyo daaqan iyo beerahan hilibkan xoolahan waxaan oo dhan cayn ma leh wax dhiba ayagu ah keenhayaana ma jiro adduunyada wama alxayaatu dunya ilaa mitaal wakada wakada intaa la caayahayo oo ilaahay nooga digaya nab nooga digay sala allahu calayh wasalam ayaguna wax dhiba ah ma leh adiguunbaa la rabaa saad ugu dhaqanti saad ilaahay hortiibaada markaas aad yacnihii u sahayato iyo saad ugu tagto unbaa la rabaa maahina ayaguna dembi ma gelin kulli dembi ma gelin cidda markaas adduunyadu ay ku xumaanayso waa adiga afcaashaada adiga afcaashaada wey adduunyadan sidii loogu talagalay inaad u mariso u qaadato iyo inaad dhaqan hallayso si aan ama meel xaaraana ah ka qaado ama wax dheeraadoo lagu talagelin aad qaadato ama ayagii aad ku mashquulsho afcaashaada wey xumaanta meesha ku socota waa afcaashaada adduunyadan ma aha iyo kuwan muuqmuuqda baan ah midna ma ah marka adduunyadaas ilaan qur-aanka ilaahay waan dareensannaha kitaabka ilaahay inta un lacaay wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur iclamuu anama alxayaatu dunyaa lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun aduu inta lacaayahayaay wax sahlan ma ah dalika mataacu lxayaati dunya wallahu cindahu xusnu lma'aaq man kaana yuriidu man kaana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha maa nashaau lima nuriid man kaana yuriidu hawaab man kaana yuriidu man kaana yuriidu hawaaba dunya nu'tii minha wamaa lahu fi laakhirati min nasiib manka markaas aakhiradiina waa bilcagsi adugu way fara badan tahay aayadaha axaadiitii nabigana calayh salaatu wasalaam ka addunyaa malcuunun malcuunun maa fiiha ilaa dikr allahi wamaa waala adduunyadii waaba malcuunad adduunyada marka la sheegahayo ee sidaa loo caayahayo oo xaqiir ka hor liidata oo uu nabigu leehay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi low kaanat idunyaa tasinu cinda allahi janaaxa dacuuda maa saqaa kaafiran minha sharbata ma hadday garab kanaaca yar kanaacada yareedeed garan garabkeedii baa lagu ogow adduunyadoo dhan haddii lagu rido kafad garab kanaacana kafad lagu rido ma dhannaha lagu yidhi xaqiirka meeshay dhan tahay haddayba intaa xataa dhan tahay gaal ilaahay oo cadowgiisii ah oo asagiiba diidan muncimka ayaa abuuray ahaysiiyey muuna ka waraabiyeen koo biyoa ee waay gaaladu una wa cabi waa bakti bay cunhayaan adduunyada marka noocaasa ah, oo imaamshaafici diiwaanu shaafici ay inta badan markaa shuraaxdii ay ka soo raraan ama xadiidkan uu yidhi waa imaamu shaafici waman yadqu dunyaa fainii dacimtuha adduunyo ninkii dhadhamiye ninkii firiyo anigu waan dhadhamiyey wasiiqa lanaa wasiiqa ilayna cadbuha wa cadaabuha xumaanteedii iyo wanaaggeedii iyo macaankeedii labadaba waan aragnay famaa hiya ilaa jiifatun mustaxiilatun ma aha adduunyadii ilaa bakti doorsamay mooye bakti doorsamay mooye calayhaa kilaabun hamuhunna ijtidaabuha waxa kor jooga ayadana ey inay cunaan rabo maanta bakti muurmuuray oo qurmay ayna ayna kor fadhido baktigaa ahayaan ay cunahayaan adduunyada dhan qaab kolkaad fiiriso qaabkaa unbaa kuu soo bixi baad faman faman yajtanibhaa ninkii la ka dheeraada oo asagii iyo baa marka aydaa iyo baktigeedii w intaba jooga ama fain tajtanibhaa haddaad ka dheeraato kunta silman liahliha waxaad noqonaysaa heshiis aydii ayal baktiga kor fadhiday haddaad dhinacaa ka marto baktigeed iska horjeegi ku daandaansan mahaya haddii baad markaa wain tajtadibha haddii aad baktigii kusoo laaxato qaadato aad damcdana nasacaka kilaabuha aydi ag fadhiday baa kula doodi adduunyadii marka saanba iisoo baxday haddaan isha waa milacsaday adiladiina waay adduunyada saa la leeyahay oo dhan marka oo kitaabka ilaahay saa u caayay oo sunnada nabiga alay sla saa u caayay oo yacnihiibu ad markaas culimada ay saa u caayhayaan maxay tahay adduunyadaasi la sheegahayaay laba qaybood bay ku noqon haddii ruuxani uu ogaado oo uu yaqiiniyo yaqiin uu yaqiiniyo asaga allah abuuray cibaaduna u abuuray adduunyadan waxaan laleeyahay oo baadle birbirka ahana alla abuuray aakhira addunyaa masracatu laakhira aakhira in lagu gaadho oo ahlulaahigu sahay ay ka dhigtaan baa loogu talagalay haddii uu u dareemo ka wax bixiye inuu alla yahay ka wax reebana inuu alla yahay uu macnaha uu qumaad u yaqiinsado oo aayadihii tawakulku ay qabtaan baa layidhi aayadihii ay qabtaan oo waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha ina allaha huwa arasaaqu dulquwati lmatiin wakaayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquha oo ka uqumaati u dareemo oo ruux risqi u diiday una kolla ku canaanayn allah xaggiibay ka suuroobi weyn ruux wax siiyey kollaba asagana una ku jeclaanin waa insiinta keliya allah inuu yahay ka wax dhiibayhooda marka wax bixiyey haddii yaqiintaa qumaati qalbigiisa ay u taabato qumaati ay u taabato waxaa ogaanhayaa adduunyadani inayna maqsuud ahayn shay maqsuud iyo shay kale kala jira soo maaha adduunyada inay maqsuud ahayn buu ogaanhayaa muxuu samaynhayaa marka aakhiro ilan waxaa la rabaa intan yareed adduunka joogto inaad sahay uga qaadato adigoo meel dheer hadda u socda baabuur bax ayaad aragta inaad meeshii lu ku gaadhana way kugu adag tahay baabuurkii baxayay inaad tidhaahdo war meesha i gaadhsii shahaagiibaad markaas ama transborkaagii waa kana qaado ihtimaam waa siin soo maaha adduunyadao dhan ina intaa in laeg ihtimaamkaaga ay noqoto oo ayadii maxaad ku gaadhaysaa shay ka qiimo badan baad ku gaadhaysaa ayada uma qastaysid baad shay ka qiimo badan baad sahay uga noqonaysaa inaad sahay saa uga dhigato adduunyadii oo kolkaa marka waxaa ka dhalanhaya waxaa la yidhi haba yaraatee ayadu inaynan dhib kugu haynin baa meeshaa ka imanaysa hadday musiiba kugu dhacdo waxaa lagu garan bal marka ruuxu kolkuu yaqiinta ay taabato haddiiba le musiiba ku dhacdo waatuu nabigu ku ducaysana calayh isalaatu wasalaam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا مصيبه كل كان adu doonaysaa laakiin mar haday kugu dhacdo ilmaha ay ku dhacdo islaanti kaaga dhacdo maalkii kaaga dhacdo kolka dambe waxa la yiri musiibada markuu sabro thawaabka iyo ajirka uu ka heli oo ilaahay u ballan qaaday inuu baad marka uu ka jecel yahay musiibada iyadoo ku dhacin fiiri musiibada iyadan ku dhicin kolba hadday ku dhacday hadduu sabro ajirka uu ka heliyo jasiilka ah inuu ka jecel yahay meesha iyadana baadle markaas ay uga soo baxayso oo haddana waxaa la yidhi baadle markaas uu dareemahayo waxa gacantiisa ku jira ou hayo milkay gacanta u hayo uu kaga kalsooni badan yahay waxa allah kaydkiisa ku jira wadaadkan waaa l waxaa loo soo diray biil baa loo soo diray shirkadiibu tago waa laguga soo qaatay laba boqolood saddex boqol uga soo qaata jafku gashaday intaa hadda bishan reerkaaga biilkiisi waa laysta isle soo inta aad gacanta ku hayso ama raashinka aad soo goosatay allah waxaa milkiisa ku jira waa inaad kaga kalsooni badan tahay intan haddadan buu tuug kaa dafi mid baaba intuu qori kaa qabto haddadan ba waada markaa qaadi karaa tuug baaba kaa xadi karaa laakiin allah risquu kugu talagalay haba yaraatee wax mancin kara lama arkahay waa inuu kaga kalsooni badan yahay markaa waxa gacanta ilaahay ku jira wixii gacantiisa ku jira inuu kaga kalsooni badan yahay marka yaqiintaas kolkay ka dhaadhacdo yuu ogaanhayaa ruuxu baade markaas inuu zaahid noqon karo oy u sahlanaan baa oy adduunyadu khafiif u noqonaysaa oyna dhibaato baade markaa ayna ku keenaynin kolkaas marka maxaa u soo bix ruuxay adduunyadii ilaan ruuxu ha ka jeedsado oo gacmaha ha laabto ha ka fadhiisto ma aha zaahidnimadu saa ma ah ee marka maxaa u soo bixi adduunyadii inuu fiiriyo xalaasheeda iyo xaraamteeda inuu kala ogaado oo xalaasheeda unu qaato intii xalaasha ahayd ee uu qaadan ilaahay wax ka mashquuliya iyo dikrigiisii iyo baad wax ka mashquuliya marnana ila intaa iyadu weliba waaba arrin guuda waxayan culimmadu ama islaantaada ha ahaato awlaadaadii ha ahaato adduunyadaadii ha ahaato wax alla wixii alla kaa mashquuliya mashquum un um wey wax alla wixii alla kaa mashquuliya mashquum wey marka inaysan kaa mashquulin xalaashi qaadashadeeduuna dikrigii ilaahay iyo xaqiibada aad gudan lahayd inaadan kaa mashquulinin ayadii haddana haddaynan kaa mashquulinin inaad ku gaabsato intii xaajadaada unahay oo fadli iyo dheeraad aadan usii bambixin ilaa iyadu waxaa laga yaaba mar walba inay kaa mashquulisa aadan usii bambixin haddaa usii bambaxdo culimadii hadda sida taabiciinta raggoodii ajilada ahaa way ku kala jabeen way ku kala jabeen tusaale ahaan fiir hadda maxaan idhi ninkani fiiri adduunyadii saad ula mucaamaloon lahayd wax alla wixii xaaraan ahaa ka fogow xalaashii u imow hadday ku mashquulinayso od og inay baad ay salaadii iyo cibaadaadkii kaa mashquulin asaga laftiisu mashuun buu noqon haddayna kaa mashquulinhaynin intii xaajadaada ahayd oo adiga lafaakaad u cuni lahayd oo labiskii dharkaagii aad qaadan lahayd oo ehelkaagii iyo reerkaagii baad aad ku anfici lahayd oo su-aasha bani aadamka aad kaga kaaftoomi lahayd intaasi ayadu adduunye ma aha waa masracadii aakhira weeye diintaadii iyo cibaadadaadii iyo camalkaagii kugu gargaari adduunyada xumeed laga calacalayo ma ah waa lagama maarmaan waad qaadanaysaa taa la iswa weydiin maayo waad qaadanaysaa taas haddii ilaahay kuu sahlo haddii intii ka dheeraadba ilahay ku siiyo oo wasaaisha alla kuu fudaydiyaba si dhib yar baad u ganacsan kartaa si dhib yar baad u abuuran kartaa adduunyo badanoo xalaalaad heli haddii aadan kaga mashquulaynin xaqii aadan kaga mashquulaynin baahidaadi ka dheerina aad helayso ma la dhalbi karaa mise lama dhalbi karo ya culimadii waa slkii weliba taabintiiyaa isweydiiyaale qolyo waxay idhaahdeen haddii aad is og tahay inaad marin karto meeshii loogu talagalay raaximkii qaraabadii baad ka xidhiidhi masaajidii baad ka dhisaysaa waayo marka waa meelihii wanaaga diintii iyo meesha u bahnayd o dhan baad marin kartaa marka waxaa meeshii maalka loogu talagalay min ayn aktasabahu wa fiima anfaqahu nin marin karaa tahaybaa adigu xaqada ilah yaad kuu rajaxaan ibraahimunakaci iyo rag lamida ah waxay dhihin hakulka inuu dalbaa fiican inuu dalbo oo meel fiican u mariyo yaa wanaagsan xasanulbasri iyo rag lamidna waxay dhihin maya kolba hadday kifaayadaadii ka dheeraad tahay waa mashquula adduunya wax mashquul badane ma dalbahayo ay haba yaraatee baad lama dalbahayo haye marka adoon dalmubu ilaahay ku siiyey marka waa ilaahay waxma addunyada ma og tahay allah iska bixinayo soo ma adigoon raaraadininba yuu alla ku siiyey waddadii markaa loogu talagalay zaahid baad noqoto baad marisay kii aan laba siinin oo haddii la sii kula ku tahay waddadaada marin lahaa iyo kan kee fadli badan kanaa fadli badan ba eh, culimada ay markaa badan ay yidhaahdeen oy rajaan kanaa fadli badan baa layidhi weliba mithaal waxaa loo soo qaatay oo la yidhi cumar ibnu cabdilcasiis khaliifkii shanaad ee libaaxa ayn garan hayno iyo uwaysulqarani oo taabicigu nabigu kasii dardaarmay ahaa oo cumar ibnu khadaab xataa way ilaahay dambi in weydiiye ku dha uu yidhi oo ninkii noocaas ahaa midkee zaahidsan baa layihi ilan waa la yaqaanaa waa ninkii zaahidka ahaa nabiguna uu sii sheegay sala allahu alayh wasalam cumar ibnu cabdilcasiisna kolkuu boqortooyadii islaamka uu bali madaxweyne u noqday waktiga waxaa lagu la islaamku intuu soo maray waktiga loogu barwaaqa badnaa wey macnaa cadli aan caali ahayn ku simay markaasaa barwaaqaan caadi ahayn baa timid waa waqtigu islaamka ugu barwaaqo badnaa baa la yidhahda madaxweynihii islaamka ugu barwaaqo badnaa madaxa u ahaa oo gacanta ku hayay iyo ninkii intii la yaqiinay nabigu sii sheegay zaahidka ahaa kee ugu kee zaahidnimo badnaa baa la yidhahda markaasaa la yidhahda cumar ibnu cabdilcasiis azhadu min uwes isaga ka waayo zaahidsanaa baa l kan gacanta wax uma gelin kanse asagoo gacanta wax u galaybu sidii la rabay baa markay u maamulay haddii lagu dhiibo walidaada culimadu waxay yidhahdaan cumar markaas ninkii la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf iyo baa de markaas ahayd cumaan ibnu cafaan iyo raggaasi waxay ahaayeen laba khasnadood laba kayd oo baa de marka min khazaainilaahi ilaahay kaydadiisa ka mid a ilaan waa la ogyahay baa de say wax ku bixin jireen waa kii maalka cumaan ibnu cafaan u soo jiiday inuu nabigu yidhaha alayh isalaatu wasalaam maa dara cumaan maa facala bacda alyowm maanta kadib cumaan wuxuu sameeyo dhib uma geysanhayo heer ku gaarsiiye firi maalkiisii marka waa laba kayd oo kaydadka ilahay ka mid a taasay culimadu yiraahdeen marka hadii ilaahay kuu dhiibo maalkii oo xalaala si dhib yar wadadii wanaagsaneed mari zaahid baad noqonaysaa haddii baad markaas ilaahay uusan wax dheeraada kuu dhiibin aayar baad markaa haba ku mashquulin inta kifaayadaeda laakiina aad reerkaaga ku anfacayso adigii aad isku anfacayso si xalaala u dalab si xalaalana u gudo ka mid maaha baa adduunyada lacaayi ee dhibka kuu soo jeedi ka mid maaha marka ibraahiim bnu adham wuxuu yidhi waad ninkii markaas salaf ka mid ahaa zuhdigu saddex buu markaa noqon zuhdun fardun zuhdun fadlun zuhdun salaama eh, culimadii baa wers imaam axmed iyo rag badan baa yacnihii cibaaradan waa isagu leeyahay rag badan baa macnaha qaabkaas kula waxay zuhdun fardun waa zuhdiga wuxuu ku tilmaamay eh, eh, imaamu axmed waa zuhdiga cawaamtu yidhi zuhdiga caamada iyo bulshada guud weeye buui imaamu axmed oo waa maxay waa zuhdun can ilxaraam shay maalku marba hadduu xaaraam yahay inaad ka zaahidood ka tagta waa zuhdun fardun wey kaas nin walba waajib bay ku tahay wa zuhdun fadlun zuhdi oo fadliya dheeraad ah khawaastu ku tilmaamay imaamu axmed inay iska leeyihiin wixii xaajadaada ka dheeraad ah inaadan haba yaraata u banbixinba oo addunyada ku mashquuli ah, inaadan ku mashquuline ah, wixii dantaada ah oo laga maarmaan ah inaad adduunyadii ka qaadato oodan ku mashquulin zuhdun fadlun wa zuhdun salaama zuhdina waa nabadgelyo waa zuhdigii shubahaadka faman ittaawaay markaas waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam ahay faman ittaqaa baad fi shubahaat baad ka dhowrsadaa istabraa lidiinihidii baad nabigu alay slam soo marinay wa cirdihi tii weeye markaas shubahaad haddaad ka dhowrsato zuhdigaasi wuxuu noqonayaa zuhdu salaama fadligii xaajadaadka dheeraadka ahaana fadli buu noqon haddii xaaraamtiina baadhe markaas asagu wuxuu noqonhayaa eh, zuhdi farad u noqon marka zuhdiga haddaad sidaa ula timaado oo adduunyadaada alaakhire aad u deli aad u qaadato aada u qaadato ahay eh, kolkaa wuxuu noqonhayaa adduunyadii mid ka khayr badan mid u qaatay oo haba yaraatay adduunyadaa kuma halaabayso allahna wuu kaa raadi noqon allahna wuu kaa raadi noqon arrintaas hadda wuxuu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam Eh, ilaa inta yada adduunka aad joogto haddaad ka faa'iidaysato wuxuu yidhi kolkuu jannada ilaahay ahlu jannahiibaada uu jannada geliyo oy galaan ahlu naarkiina ilaahay naarta uu geliyo oy galaan buu ilaahay weydiin buu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam ahlujanna adduunka inteed soo joogteen in badan baa la weydiiye oo qur-aanka waade meelo kala duwan tan mahayn lagu sheegay markaasay odhanhayaan baa la yidhi labithnaa yowman aw bacda yowm hadda waa fiir aakhare markii loo fiiriyo sidun bay noqon ogow maalin ama maalin barhkii maanaa adduunka nin janno galay waan kula miaal kusoo qaadina xadiiska sax aha hal nin oo jannada mar juq la siiyo mid naarta mar juq la siiyo la yidhi bal adduunkii ka warran ahay marka maalin ama maalin barkii baan soo adduunka yaan soo joognay fiira hadda ayagaa qiray maxaad soo joogteen baa la adduunka hal maalin baa layidhi ama maalin barkii baa layidhi haye intan yareed joogtay adduunkana loogu talagalay aakhiro ridaha ilaahay aad ku dalbatay inaad nacmadii iyo jannadiibaad marka daa'imankahay inaad aad ku noolaato soo maa kiibuu ilaahay odhanhayaa nicma waada madjaru yawmikum aw bacda yawmikum waxaa nicmo leh ganacsigii halka maalin aad ganacsateen ama yombirhkii aad ganacsateen yaa nicmo leh waa ka ridaha ilahay nicmadaydi soo jiiday baad aduyadu baa saahe kuwii kalena bilcagsi bay noqon hayaan naarta markii la geliya lalehay maxaad adduunka soo nageydeen dad la yidhi naarta intay galeen waxaan tihiin khaalidiina mukhalladiina fiiha weliba ku walba saasaa loogu dari khaalidiina mukhalladiina fiiha bal adduunka maxaa soo joogteen yowman aw bacda yowm bay leeyihin markaasaa waxaa laleeyahay alalahay waxaa baas lahaa maalin ama maalin barkii ganacsiga aad ganacsateen ee idiin soo jiiday naar daa'imana cadho ilaahay oo daa'imana dhibkanoo daa'imana idiin soo jiidayo aa dhib lebaad marka adduunyadu intaa yar waxaa loo baahan yahay inay masracatu laakhirati kuu noqoto baad oo adig laftaadu sunna bigu u asbarbar dhigto adduunyada iyo aakhirada weliga addunyada aakhira saas u culimadu miihaalo badan bay ku soo qaataan waxay yidhaahdeen laba kafadood adduunyadii aakhiradii labada kafadood oo kale camal haddaad dhinaca adduunyada rajaxdo yar jeclaato dhinaca aakhirada way tageen haddii dhinaciibaad aakhiradaad jeclaato kafadii adduunyada waa saa saan bay noqonaysaa qaarna waxay ku miaaliyeen laba zawjood wada qabtobaad addunyaa waalaakhira daratan mahmaa ardayta ixdaahumaa askhada alkhra kolkaad mid rido galis tii kalaad ka xanaajisay waanasahda waa la yaqaanaa tii kalaad ka xanaajisay marka waxaa kale oo iyadana meesha kugu jirtaa maxabada adduunyadu hadday qalbigaa gasho qalbi laba ilaan laba qalbi ma jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfi inaad kalgacaylka ilaahay iyo adduunyada eh, jacaylkeeda inay qalbigaa ku kulmaan marna ma suuragala intaa yaree tabcanayso qalbiga inay kaa degta ma ah. inaad wasiilo ku dangaal aad ka dhigataa la doon qalbi isuma tegi hal qalbi way xubullaahi wa xubu dunya isuma tegi marka qalbiga addunyada waa laga caliyaa daahirkan baadle markaas xubnahan baadle intaad ka qaadan karta ka qaado kaga dhaqan taasaa marka loo baahan yahay kol haddii sidaa ilahay uu kaa helo yuxibuka allah baa ku jeclaanhayaa la yihi izhad fi dunya yuxibuka ilaahay baa ku jeclaana ba washad dadkuna kolkii loo fiiriyo markaa zuhdiga ibnu rajab alxambali dhowr bay dadka noqonayaan qayboon haba yaraatee aan indhaha u taagino hadee gaaladiiba iska noqonayaan oo adduunyadunba iska cunaya waladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kuluuna ancaam wannaaru mahwan lahum waa kule aradiitum bilxayaati dunya min alaakhira markaas inta badan qur-aanka de meelo badan lagu sheegay kuwaa ka hadal male kuwii kale oo baade markaas muminiinta ahaa oo iyagu baade markaas aan adduunyadan baabaad macnaha aakhiradoodii rumaysnaa oo fiirinhayay ayaga laftoodiibaa markaa sidii ayaddii kale lagu sheegay kuwa markaas adduunyadii baad meeshay rabeen iyo xaaraantii saa isaga badannahay akaruhum buu leeyahay dadkii wa akarunaa in lam yakun julluna waayo marka haddayna kulligeen bahayn saan u badannahay waa saa inaan waade markaas hadday noo haadaba adduunya noo haadaba haddaa arrin iska qaadano kol haddaan <laughs> daba orda ama daba oy ama nagu haysta iyo qabana aragto inaan iska qaadano way noo sahlan tahay inaan iska qaadano way noo sahlan tahay taana haddee baade marka aayaddii qur-aanka fa minhum daalimun linafsihi iyo qaar baade waxoogaa yar iska ililaalin baale markaas eh, waxoogaa xaaraanta iska yar ililaalin laakiin wax alla wixii kale oo baale haddii ilaahay uu siiyo haada innaba fadligi ka dhowraso aan jirin wa minhu muqtasid iyo haddee in yaroo aad u yaroo qaliil ah oo ayagubaad inay adduunyo ku mashquulaan marnaba iska ilaalinhayabaad wa minhum saabiqun bilkhayraati intanay kala noqonhayaan bui ibnu rajib alcambali washad zaahid buu yidhi baale marka nabigu calayh isalaatu wasalaam waayo fii maa cinda annaasi dadka agtiisa baale waxay ka sugan ku sugan baale marka yuxibuka naas dadku way ku jeclaanhayaan dadku way ku jeclaanhayaan bani aadamku ahay horeyna waa kaan marayne lallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa tarabna aadam xiina yus'alu yaqdabu ahay bani aadamko bukli allah mucaamaladiisu deeq bay ku dhisan tahay baad ahay deeq bani aadamka mucaamaladiisuna bukli bay ku dhisan tahay baad bani aadam in kastaba ahayd waxaa haysta ama sudona ha ahaadee haddaad wax weydiisato ood mar kale wed oo mar kale weydiisato inuu kuu xanaaqi wax la garan ma aha addamacu faqrun xaadirun damacu hunguri wax bani aadam gacanta ku jira baad marka aad u hunguriyaysaay waa faqri xaadira li waa faqriga ugu daran ugu daran weeye baad marka dadku waxay ugu jecel yihiin waa siduu imaam shaafici uu lahaa dadka adduunyada haystaay waa ay bakti haysta oo kale ay baktigeeda haddaad ku taabato waas dagaalaysaan dadkii adduunyada haysta hadaad la taabatana waa isdagaalaysaan waa isdagaalaysaanbaad marka dadku wuxuu ugu jecel yahay labaa la yidhi inuu baadle markaas wixii ayaga dhiba ay kuu geystaan oo xaggooda kaa soo gaadha inay baadle markaas aayar aadan u qabsanooda iska cafin aad iska cafido aad iska cafido way ugu jecel yihiin dadku aad iska cafido ruuxaana arrintaana waxaa ka suurageli kartaa waa zaahidka quman wada nabigu calayh isalaatu wasalaam soo axaadiis saxayd lama ahayn waayo waman taqama rasuulu lahi sal sl binafsihi ir naftiisa ma argudanayni calaamaadka zaahidka lagu sii gartayba ka mid tahaynana culimmadu inuu ruuxu xaqa ninka canaananhaya iyo ninka ammaanina isugu mid noqdaan inay isugu mid noqdaan oo adiga xaqii darteed yanihii fasوfa yأti الlah بqوم يحibهم ويحibunaه أdilaة عlى الmؤmنiina عiزة عlى الkafiriin يujaahiduuna fي sabiل الlah walaa yakhaafuuna lawmata laa'min kol haddaad xaqi ku taagan ka xaqa kugu ceebayn ee kugu caayi ku waxay iyo ka kugu ammaanay inay agtaada isku mid ka yihiin taasaa la rabaa agtaadana isku mid ka yihiin kanaa la doonahaya oo haba yaraata aadan ku mashquulin haddaad tidhahdaa dadka quluubtooda soo leexso dadka baadna markaas yaan lagu caayin adiga laftaadu xaq inaad ka leexatay keen dadka sasabkiisa darti inaad xaqa ka leexatay keen ama aad yani yaan lagu caayin inaad xaqa uga tagtay keenaysaa baad taana looma baahna baad markaas sidaa darteed marka dadku waxay ugu jecel yihiin ruuxa aan naftiisa uga aaragodinina ayr iska cafiya haddana marka talabaad waxay ayagu gacanta ku hayaan ogdahay ninkiibaad marka waxoogaa meel uu waxoogaa ribix iyo wax ka sugahay adduunyo haddaad ka gashood ugu horayso inaas dhinacaasaan sharci kuma jira maa wayna ku banaan sharci da wax kaa hortaagan sharci ma jire gabadhu waxoogaa shukaansanhay adduunyo gabadhun baa ugu cajo badan addunyaa mataacun waa khayru mataaciha almaratu saalixa nabigu alayh isalaatu wasalaam gabadhuu shukaansanhayay marba haddaan la siinin way kuu banaan inaad shukaansato wax sharci kaa hortaagan male haddaad ka garab shugacsato waa isla wadaadki shaki kuma jiro haddaadse u daysa waad ribixiis iyo gabadhiisa haddaad u dayso wuun ku jeclaanhayaa shaki kuma jiraa laydhi martiibuu nabigu ala sala slam washad fiima cinda annaasi yuxibuka annaas dadku u jeclaan abu ayuubna markuu nabigu la dardaarmay calayh salaatu wasalaam saddexdii qodob horeyna waaban usoo marree maxaa ka mid ahaa inuu yidhi wa ajmic ilya'sa fiima fii aydi annaas waxaad go'aansataa dadku waxay gacanta ku hayaan inaad ka quusato baad inaad ka quus intaad ka maarmi karta baad inta ka maarmi karto waa inaad waa iska ilaalisaa kolba haddaad dad ishoos dhigto dulowday cindallahina ka dulowday cindannaasina ka dulowday ogow kol haddaad dad ishoos dhigto bas way dulowday washad fii maa cinda annaasi dadka agtiisa waxaana ka zaahid yuxibuka annaasu dadku way ku jeclaan hayaan labadiiba marka isu keeni weyd way iman hayaan shay camal ah oo ilaahayna kugu jeclaan dadkiina ay kugu jeclaan baa isu keeni weyda waa iman iska ilaali maxaa yeelay hadda way imanba ma ahee haalib u joogtaaba bulshadii way fasaadsan tahay bulshadu shareecada islaamkai xaqii ilaalin hayaan waxay rabaan markaa ciddii ayaga baada dhinaca u socota u daadaysa ula daaday rabtaa haye ilaahay ridlagelintiisna dhinaca kale yahay seed yeeli marka maxaad samaynaysaa bulshadiina inaad ridlo geliso allahna inaad ridlo geliso hal mar way kuu suurogeli waayeen oo bulshadii aba iska fasaadsan allah ridlo gelinaysaa wax shaka ku jirana ma ah maxaa yeelay bulshadani wax o dhan allah iska leh ina quluuba bani aadam bani aadamka quluubtiisu bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuu nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam quluubta bani aadamka ee allah leh allah kwaa ku tasarufahaya haddii alla aada ridlo geliso asaguna wuu kaa raadli noqon addoomuhuna wuu kuu ridlogeli ilaa asagaa iskale addoomahan wuu kuu ridlogeli haddiise addoommada ilaahay raadligelintooda ilahay uga cadhayso ilaahayna wuu kuu cadhoon addoommuhuna waa kuway ku nacaan ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sayajcalu lahum araxmaanu wuddan ilan waxaan ilahay baa shaqada iska leh inaad ilahay ridagelisaa loo baahan yahay addoomada inaa ilaalisa looma baahno kol haddayna camalku markaan isku aadanayn rawaahu ibnu maajah wagayruhu bi asanaadiha xasanaha wallah subxana wa tacala aclam